alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi waslem qaala sheekh raximah اllah wacan mucaad bni jabali radi allahu canhu fi rajuli aslama huma tahawad laa ajlis xataa yuqtal qadaء اllahi warasuulihi faumira bihi faqutil mutafaq caleyh waxaynu ku jirnaa baabu qitaali اljani wa qatli اlmurtad axaadiistaa hore aynu soo qaadayna baabka ku saabsan waxay ka warramayeen qitaal aljani qofkii xadgudubka waday in lala dagaalamo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa murtadka qofka diinta ka ridooba ilahay baynu ka magan gelina in la dilo wa can mucaad bn jabal radi allahu canhu fii nin wuxuu ka yidhi mucaad bnu jabal ninkaasoo aslama islaamay uma dabeetana tahawada yahuudoobay ay rajaca ila alyahuudiya laa أجلس fadhiisan maayo buu ihi xataa yuqtala ilaa la dilo qadaa llahi wa rasuulihi haadaa kani in sidaa loo dilaa qadaa llahi xukunkii ilaahay weeyaan xukm ullah iyo wa rasuulihi ay qadaa rasuulihi weeyaan fa umira bihi waa la amray in la dilo oo fa umira bihi an yuqtal faqutila sidaasaa ninkii lagu dilo mutafaq aleyh wa fii wa kaana wuxua qad istutiiba mid laga tooba dalbay qabla dalika intaa ka hor وعن بن عabاس رضي الله عنهma qال وu qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasulku uhi mن bdla diinahu qofka diintiisa bedela faqtuluuhu dila rawahu الbخaarي qofka isagoo mslim ahaa ridooba dee murtad baa la idhahdaa waa qof ka sii xun gaalkii kale marka hore asalka ahaa gaalkii asalkaa isagaa ka xuna sababto waa maxay wuxuu leeyahay anaa diintan soo dhadhamiyeyo dee ma wanaagsan ee tan kalean kusoo noqday baa wanaagsan markaa uu kaga khatar badan yahay gaalada kale qofka murtadka ah asbaabta lagu ridoodana de way no way fara badnaan kartaayoo caqiidena way noqon kartaa qowlna way noqon kartaa ficilna way noqonaysaa laakiin ficilka riddada ah waxay culimadu ihahdaan ama qowlka haddii camalkaa camalkaa riddada ah ee kufriga ah inta badan ictiqaad baa la socda maxaa la socda ictiqaad ka sujuudin lisanami matala hadduu sanam u camal buu sameeyey soo maaha lakin camalkaa maxaa la socda caqiide qalbigaabaa la socota sanabkanu muu sujuudin illaa markuu weyneeye kadib mooyaane ilqaa lmusxafi fi lqaaduraat hadduu kitaab qur-aan tuuro oo ama gudaafad ku tuuro ama mesh danaa ku tuuree dee kitaabkaa muu tuurin ilaa markuu qalbiga ka yaraystay mooyaane marka caqiido iyo qowl baa lagu gaaloobaya iyo alcamal aladi ystalzim اlictiqaad haddaba murtadka ah yustataab yustataab macnaah yudlabu minhu an yatuuba wayarjica ilى اllahi subxaanaه wa taعala cama facalahu o cama waqaca bihi min alkufri maxaa laga doonaya in la idhaho war towbadkeena waad gaalowdee ka noqo fain taab fa huwa min almuslimiin hadduu toobadkeenu ka noqdo waa muslimiinta xaqii muslimiintu mu leeyihi ayuu ka mid yahay marka haddii laakiin uu diido ka toobad keeni waayo waa la dilayaa way jiraan masaa-il laga soo reebayo oo tusaala culimada qaarkood leeyihiin laa yustataab kaasoo kale toobad la weydiin maayo ee waa la dilaya tusaale ahaan saaxirkii kale waad kusoo dhigateen kole kitaabi annahu yuqtalu walaa yusataar in la dilayo oo aan toobad la weydiinaynin amba xaddanba ha loo dilo amba ha loo dilo waxa weyaan kufri kale xadiiskan hore ee mucaad bn jabal inta uu ka dheeraa mucaad bn jabal radi allahu canhu iyo rasuulku wuxuu diray abu muusa alashcari iyo ilal yaman buu u diray reer yaman yamani markaa dee dhul weyn weyaanoo diintay markaa gaadhsiinayeen jihaadna way wadeen markaa waxa uu soo booqday midabo dhinacabu markaa ayuu u diray rasuulka alay sla labada saxaabi mucaad bn jabalna meel qeyb buu u diray abu musa alashcarina oo markiisa horeba ashcariyiintu waa reer yamaneed isagu reer yamaneeda ayuu wuxuu u diray isna qeyb kamid mid a ah. markaa mucaad bnu jabal baa wuxuu soo booqday abu musa alashcari ayuu deegaankiisii uu joogay uu yimid waxaa uu arkay nin halkan ku xidhxidhan nin halkan lagu xidhayo markaasuu yihi maxaa uu ninkani ahaayo saa loo sheego lagu hi waa nin ridoobay markii uu islaamay kadib waa yahuudi noqday mucaad wuxuu yihi laa ajlis xataa yukta faraskaba kasoo degiba maayo ama dabadaba dhulka saari maayo ilaa ninkaa la dilayo waa in deg deg loo dila ninkaa murtadka ah mar hadduu ridoobayba yaan loo kaadkaadin horaha loo dilo weyaan dabeedna waa la dilay waxaanu yihi sidaasi waa qadaa ullahi warasuulihi in murtadka la dilo oo weliba arinkiisa la dedejiyo waa qadaa ullaahi warasuulihi weyaan waxaan anigu racyayaan iska keenaya maaha ee ilaahay rasuulkiisa ayaa allahu lmustacaan arrintaa xukumay hadaba waxaa la isweydiinaya miyaan qofkan towbad la weydiineynin riwaayadda dambe cadaysay oo abi daawuud wa kaana qad istutiiba qabla dalik waa nin laga quustay qoraa loo yihi toobadkeen markaa wuu diiday saasaa markaa lagu dilay waxaa laga qaadanaya siday saxaabada ugu qiiraysnaayeen diinta ilaahay iyo qofka dee ridooba inuu aada u culus yahay si inta kalena markaa waxa weyaan ugu cibro qaadato marka lakin waa in qofkani shuruuddii kale xagga caqliyani waa loogaya haddaan qofkii haddaanu maskixiyan u caado yahay oo uu qaangaadh yahay hadduu caruur weli yahay oanu qaangaadhin la dili maayo isla markaana de waxa ku kelifa arrintaasi ay ikhtiyaarkiisa tahay lakin haddii inta xoog lagu qabtay qori lagu qabtay la yihi gaalo dabeetana uu ku dhawaaqay inta waa inuu marka dambe ka soo noqdo xadiiskan kalena waa caamba isagu iyo man bedela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedela ee dee diin kala qaata dila oo caqiide kale aaminiyo dee caqiidada muslimiinta ka dhex baxa man faaraqa aljamaca ninkaa hore markiisa hore yahuudi bu ahaa dib istahawada halkiisa ku noqday haddii u diin kala qaatana waa lamid tiisii horeba yuu ku noqonina markii hore yahuudi bu ahaa uu islaamay yahuudinimadii bu dib ugu noqday ma yahuudinimadii kuma markaan de imika yahuudinima ku noqday lakin haddaanu xitaa kuma noqono diin kale u qaato hadduu nasraani maan ha ihahdo ama daba caabud u noqdo waa lamidun man badala diinahu faqtilo waa la dilaya dee istitsaabka markaa ama in toobad la weydiiyana waxay adilo kala caddaynaysa taasi markaa culimada qaarkood ba waxay idhahdeen man bedela diinahu faqtuluuhu waa caamo qofkii hadduu yahuudi haawa nasraani noqday waa la isaga laftigiisa ilan diintiisa horu bedelaya culimada intooda badan lakin waxay ku qaadeen xadiiska qofka muslim ee gaalooba diintu doontaba qaate diintu doonaba ha wa eh waayo alkufru milatu waaxida weyn alkufru milat waaxida kii yuhuudiga noqday iyo nasraaniga noqday waba la dili maayo ka marka horeba isagaa nasraani hadduu yahuudi ahaayo nasraani noqday basa cagsigeeda dee waa gaaloon wixii uu mutaysan kale waa lagu samaynaya adilo badan oo cayn kaa tilmaamaysan hore inu soo marayo ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca marka qadaa llahi de waa khabarkii kolley markaa waa in mubtade la soo qadaro macnuha ku dhamaystir hada kani qadaa llahi sa aan idiin sheegayaa oo له في fii rajulin في شأن shani rajulin nin arrinkii wuxuu ka yihi aslama islaami uma tahawa saxaabigan mucaad bn jabal waa saxaabi macruuf waad garanaysaan waa dhalinyartii saxaabada laakiin caalim buu ahaa waxaa la sheegay inuu islaamay markuu siddeed iyo toban jir ahaa waana raggii qur-aanka dhamaystiray isagoo dhowr iyo konton isagoo dhowr iyo soddonana uu dhintay toddobiyo soddon ama lixiyo soddon oo daacuun baa u ku dhintay rasuulka ala sla slam ka dambeeyey aan bad badnayn waxaa laga soo wariyey rasulka alay slat slam inu tilmaamay mucaad bin jabal maalinta qiyaamaha culimada rutba aw ratwa ayuu darajuu ka horeeya almuhim oo uu ka dee horeeyo weyn xagga fadliga iyo cilmiga marka la eego ka cilmi bada waa cilmi de rabbaani o ilaahay subxana watacaala siiyo karaamaha waliba haba dadaal de isagu dadaalkiiyo sababtii hala yimaade waxaa kaloo rasuulka alay slat slaam xadiis uu ku sheegay aclamhum biاlxalaali wاlxaraami mucaad xalaashii xaraamta ummaddeeda ninka u yaqaanaana waayo mucaad ibnu jabal waynu soo maray aye xadiis uu rasuulku mucaad hadal ku yidhi kitaabka dhiciisan kaso maray markan kitab sala marayna hadal aad u qiimo badan cashi buu ku yihi haye haye ya markuu yaman u dereyey haye haye may gacanta ha sidaa haye haye haye afatanun anta ya ma hadalkaasi ma amaan baa soo canan waa sax wey jazaak allah khayr alxasan lakin weli taan ujeeda mayda gaadhin haye haye a ya mucaad ini uxibuk falaa tadacana dubra kuli salaatin an taqul allahuma cinii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaatik ya mucaadi ini uxibuk waa ka markaa musalsalka xadiiska lahaa marka almustalax la joogo loo tusaaleeyo isna ciddii uu usii sheegay wuxuu ku yihi ini uxibuk kiina wuxuu kusii yihi kii kale ini uxibuk saasuu markaa musalsal waayo ninba rasuulku nin baa xadiiskan kusoo arooray in la dilo hadday haweeney ridowdo ka ka waran murtada hiya mila rajul saasay culimadu intoodii badantimaade waa ninku may lamidta haddaba qarinta qadiyada ku saabsan ilaa in laga toobad dalbo culimadu badankood way waajibinayaan in la idhaa qofkii toobad keeno oo aan markaaba la dilinayn وعن بن cabاs radي الlahu canهuma ana acmى nin indhoolo ah ayaa kaanat lahu waxa uu lahaa umu waladin kaanat lahu umu waladin gabadh adoona oo u ka ilmo dhashaday buu lahaa bimacnaa ubad u leh oo tashtumu الnabiya salى الlahu عalayه waslm nabiga caayi jirtay wa taqacu ku dhacaysay fiihi ay fi rasuul rasuulka oo caayiya aflagaado ugeysanaysa fayanhaahaa wuu u diidi jiray ninkaa indhoolahay gabadhaa nebiga hacay buu ku odhan jiray falaa tantahi kamay joogsan jirin falamaa kana daata leylatin habeen habeenada ka markii ay ahaatee la gaadhay akhada wuxuu qaaday almiqwala murjin buu qaaday ama waran oo kale wax shabahaayuu qaadayoo fajacalahu wuxuu ka yeelay fii badniha caloosheeda caloosheeduu ka taagay watakaa calayhaa wuu ku jiqlaystay uu cadaadiyey markaa warankii markuu caloosha ka taagay ayuu saa jiqilkiisa u saaray oo faqatalaha uu dilay iyadii fabalaqa dalika nabiya salى اllahu alayhi wasalam arrintaasi nabigay gaadhay salى اllahu alay slm faqal wuxu uhi alaa ishhadu alaa hooyay ishhadu ka markhaati kaca ana damaha hadarun ana damaha hadarun dhiiggeedu inuu hadur yahay waa gar iyo magtoona aanay lahayn gar iyo mag la-aan dhiiggeedu inuu yahay ha la ogaado rawaahu abu dawud warawaatuhu hiqaat allahuma mustacaan xadiiskan daliil wuxuu yahay ana saba الnabiy salى اllahu alayh wasalam washatmuhu wa tanqiisuhu kufru wa ridda in nabiga la caayo alayh الsalaatu wasalaam oo qadarkiisa la nuqsaamiya waa riddat wa kufr markaa de dabeetna markaa qofkii saasaa lagu dilayaa waxaana caddaynaya rasuulku alay slatu salaam wuxuu tilmaamay ana damaha hadrun hadar weyn dhiiggeeda si o wax allo wax la weydiinaya ninkaasi isagaa ma jirto xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa fi lxadiisi daliilu calaa wujuubi qatli man saba nabiya sala allahu alayh wasalam calaa wujuub man saba nabiya sala alayhi wasalam qofka nabiga caaya la dilaayo isagana oo waajib tahay la dilo ayaa laga qaadanaya culimo badan ba markaa le xataa la yustataab kan nebiga caayey laa yustataab ka matala ilaahay caayey amba qr diinta caayey yustataab oo kaa ka ridoobay oo kale soo noqon haddii uu toobad keeno waa la daynaya lakin tan kale nabiga nebiga aleyh الsalatu ku saabsan xaqiisa xataa hadduu toobad keeno waa la dilayaa un لأna sb rasuuli slى الlaه alay slm tacalaqa bihi cidaة xuquuqi fahuwa sba liman arsalahu wa fiihi munaafaat lxaqi rasuuli slى الlahu عalيه waslm aladi huwa أwjab الxuquuqi albashariya faina xaqahu الtacdiimu wاlإjlaal wالtwfiir qala tacaalى ina arslnaaka shaahida wmubashira wanadiira lituuminuu biاllahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuh in la weyneye rasuulka la qadariyo kama ana sabr rasuli sal ه slm fiihi tanaqus lishariicatihi waqadxun fi اddiin fasaara sabr rasuli sal ه alay slm mutadamina ثalaaثaةa umuuri kulaha kufr sab اllah sab الrasuul sab shariicatihi waqad tacalaqa bihada اlamr ثalaaثa xuquuq xaq اllah xaq rasul xaq اlmuminiin waa culimadu markaa asbaabta ay ku ururiyeen weyn jazakum اllahu khayra waxay yidhahdeen wayuayidu dalika ana mafsadata sabi laa tazulu ila bilqatl ninkaasi mar hadduu nabiga cayay alayh الsalaatu wasalaam allihii soo dirin uu cayay ila ilahay ba rasuulka in weyneeye soo maha rasuulka in la weyneeyo in la ixtiraamo yayna amray allaha khaaliqayna amray ka markaa rasuulka caaya ilaahayna uu caayay shareecadii rasuulka loo soo dhibay ilan rasuulku dadka kale wuxuu kaga duwanaa sharcigaa loo soo dhiibay kaana wuu tanqiisiyey markaa saddex xaq baa meesha ka soo baxay xaqu llahi iyo xaqu rasuuli sala allahu alay slam wa xaqu lmuuminiin ila muuminiintana shareecadoodii iyo diintoodii baa markaa la aflagaadeeye waana te culimad bani aadan towbadiisa xataa la aqbali maayo kuwa saa yiri culimada badankooda waxay badan yihiin qofka nebiga baha caayeen hadduu towbad keeno oo uu dib u soo celiyo weyneyntii rasuulka iyo qadarintii arrintiina uu ka murugoodo towbadiisu way furan tahay waayo ilaahay baa yihi qul lcibaadi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnaطuu min raxmat اllah in allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim waa kuwa culimada qaarkood ka cabray aayaddaasi arja aayati fi kitaab illah aayadda loogu rajada badanyay kitaabka ilaahay xaggee marka laga eego aayaddaasi dee gaalkii bay xataa la hadlaysa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim ay bidunuub walmacaasi walkufriyaat addoommadayda dhex dabaashay naftooda xumaanta dhex dabaaliyey ku xadgudbayow laa taqnaduu min raxmat illah ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba maxaa ilaahay raaciyey jamiican waa taakiid ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inhu huwa algafuur raxiim marka mahma caduma wa kabura addam ida rajaca wataaba ilى اllahi subxana wa tacala fain allaha yaqblu towbatah walyafraxu bidalik kama habata biاladila alqur'aniya axaadiid annabawiya waana sugantay qadiyaddaas waay arrintaasi marka arrin dee sahlan maaha sabiga iyo cayda waxaa la ihahdaana oo arrin aan sahlaneyn qofka markaa diinta tanqiisinaya waxaa kula mid ah oo ku dhow dhow qofka matalan garhka caayaya ee garhka wax ka sheega ambaha sunaha kale nabiga alayh isalaatu wasalaam hadduu idhaahdo eh, garhka uu aflagaadeeyo qofkaasi dee nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam buu aflagaadeeyey soo maha sidee buu aflagaadeeyey rasuulku uu garh weyna aleyhi salaatu wasalaam taasi waa mid rasuulku wuu ina amray garhka inaynu dayno allihii soo dirayna isagaa sharcigaa ah yidhi inagu ku raaca ya wama ataakum rasuulu fakhuduuhu wama nahakum canhu fantahu wax kasta oo diinta ka qofka tanqiisinaya isagoo og inuu shaygaasi diin yahayna wuu ku kufreeyaa ya qaar kood waa laga yaaba de inuu kabaayo dunuub waaweyn ay ku noqoto markaa gabadhaasi ninkaasi axaadiista qaarkood waxaa ku sugan laba wiil oo aada badan ayay i dhashay gabadhaasi marka markii hore o dhan rasuulka soo baxda bu markaa ninkaasa soo baxay wuxu laba wiil oo aad aada rumaaneyn moodo laba wiil oo aada qurxoon ayay ii dhashay oo dee gabadhaasi ubad bay ii wata wataa aan ka keena ee dee ilmaha ubadka ay dhashay iyadoo faa'iidada aan ka hayo ayay haddana rasuul allo ku amaan geli weydo adiga ku cay jirto marka rasulka ala sl sl dhigeedi hadal buu ka dhigay ninkaasi waxa laga qaadanya w dhoolu ahaa waxaa mu arkeynin lakin da haddana wakaad saa u sameeyey dilkaa geystay isagoo nabiga alay sla slam dartii u xanaaqsan maantana de waad arkeysaano qaar badan oo islaam sheeganaya ayaa diinta iyo nebiga iyo wax kasta aflagadeynaya haddana waxaynu leenahay maxaynuu guuleysan weynay maxaa sidan kale loo sameynay maxaa kale ya markaasi haddana qaarkood iska dhigaya inay diinta u uqiireysan yihiin kuwan xataa imika ina wareeriye marka mawlidka ee bisha rabiic اlwl ee aad aragteen halkana miiska shidanaya halkana intaa ka horeysa miyaad aragta ya xataa maarkiisa iyagoo mawduucyadan nebiga cayadiisa iyagoo ka hadlaya dadkaa nebiga caayaya kuwaa salaada ka tegaya kuwa kale way u sahlaya baad moodaba dunuubteyna wax yaro iska sahlan oo weyneyn ayaabaad mooda ina uga soo qaadaya وعن بن cabاs رضي الله عنهma نacma nin dhoolaa kaanat lahu waay lahayd wuxuu lahaa umu waladin umu walad wayna soo marray maro badane kitaab cidki markan marayna hore waxa weeyaan waa gabadha iibkeedaynu soo marray beyca kitaab beyc markan marayna ma la iibin karaa waa gabadhii addoon tahaydo qofkii wax u dhashay tashtumu nabiya sala allahu alay waslam wataqacu fiihi waa isla macna hadalkunbuu sii adkeynaya tashtumu nabiya sala allahu alay slam wataqacu fiihi ay taqacu fii xaqihi rasuulkay ku dhici jirto wax ka sheegi jirtay fayanhaahaa uu u diidi jiray ninkaasi falaa tantahi kamay joogsanin falama kaana daata leylati habeen habeenada kamid markuu ahaaday akhada wuxuu qaaday almiqwal almiqwal waxa lagu fasiray inuu yahay xadiidatun tujcalu fi sawd fayakunu laha khilaaf washibhu mishmal ila anahu adaqu wa adwal minhu adu waa naslun dawiil waa jeedalkii oo kalea bir dheer oo waran oo kale agga hore laga gelinayaa waa murshin baa uga dhodhoof soomaliya wajacala wuxuu ka yeelay fii badniha wataka calayha wuu ku shiqlaystay uu ku cadaadiyey itikaagu waa marka saa loogu jifsado faqatalaha u dilay fabalaga dalika nabiya sala llah alay slm faqal wuxu hi alaa ashhadu ka markhaati hada ana damaha hadrun inuu yahay dhiigeedu hadr haddaba hadduu qof maanta diinta suuqa ku caayo oo qofuu kow kaga siiyo wax allo wax la weydiinaya haba yaraatee ma jirto iyadoo ay tahay axkaamta cidda ogeysa iyo dowladda ay tahay xuduudda cidda ogeysa haddana maca dalik hadduu qofku saas kala sameeyo lama weydiinayo waxba la weydiin maayo way halkaa waxaynu kaga soo maxnay kitaab aljinaayaat wallahu aclam salamu alaykum